يا قومنا هبوا لنصر إلهكم ونبيكم وشريعة الإحسان وادعوا إلى التوحيد في كل الملا وكذاك دوما سائر الأزمان يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحب yacnii siday imminka gaaladu ayagu dee yaclamuuna daahira min alxayaati dunya wahum can alaakhirati hum haafiluun ilaahay wuxuu inoo tilmaamay inay nolosha adduunya daahirkeeda yaqaanaan aakhirana ma ogyihiin yacnii sida ay degaankooda u hagaajiseen sida ay dhulkooda u hagaajiseen ay u beerteen ay u qurxiyeen malayn maysid innagoo maanta islaam sheeganaynaana oo diinteennu ina faraysaana waynagaa dhulkeennii iyo degaankeennii baabinnay ee kharaabinnay وادعوا إلى الغراء سنة أحمد ذاك النبي المصطفى العدنان وادعوا إلى نهج الهداة فإنهم نور يدل التائه الحيران وحذار داء الافتراق فإنه داء البلاء وحالق الأديان فالوقت وقت الصبر يا قومي وقد حامت عليكم زمرة البهتان صوفيهم جهميهم شيعيهم قوميهم وكذلك العلماني وأضرهم للدين لبرالية جاءت بكل الكفر والطغيان يا رب يا ذا المن جد بهداية تهدي القلوب بحجة وبيان وانصر إلهي شرعة التوحيد يا ذا الجود والكرم الرفيع الشان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى ولا ليال عاو هبين سلاسة waxaa inoo bixi doontaa muxaadaradeennii afraad ee kulan cilmiyeedkeennii sannadlaha ahaayoo sannadkii afraad galay waxaana inoogu marti ah a-sheykh maxamed cali jaamic oo aada wada garanaysaan ka mid ah culimmadeenna waaweyn ee waddanka mowduucu sheekhu inooga hadli doonaa waxaa la yidhaha albii'atu waalinsaan ifsaadun wa islaax waa insaanka iyo deegaanka wanaajintiisa iyo xumayntiisa iyo sida islaamku uu ilaaliyey deegaanka sheekha anoon wakhtiga ka dilayn ayaan sheekha kusoo dhoweynayaa falyatafadal ashaykhu mashkuuran maajuuraa ina alxamda lilah naxmaduhu wanastaciinuhu wanastaqfiruh wanacuudu biاllahi min shuruuri anfusina wmin sayi'aati acmaalina man yahdihi illaahu falaa mudila lah wman yudlil falaa haadiya lah waashhadu an laa ilaaha ila اllah waxdahu laa shariika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورين ورا ليال mahadoo dhammi ilaahay bay u sugnaatay fi اlأulى wa fi اlآakhira walaalaha aynoo soo qabanqaabiyey kulan cilmiyeedkan ama kulan diineedkan iyo walaalaha ka soo qayb galay ee dhegaysanayaba waa mahadsan yihiin waxaan leenahay ilaah idinka abaalmariyo haddii aan mawduuca aan u daadego amaba aan tilmaamo walaalkeen siduu iclaamiyey albiyaatu walinsaanu ifsaadu waislaax bay-ada degaanka iyo qofka xumayn ama biin iyo hagaajin inta aanan mawduuca ama bii'a eray bixinteeda iyo waxay tahay aanan u gudbin waxaan ka horraysiinayaa hordhac yar oo kooban waa qodobka koowaade waxaa laga maarmaanaya inaynu ogaano islaamnimadu waa manhaj iyo nidaam dhammaystiran waa shariica koobsanaysa nolosha qaybaheeda dhammaanteed waa iimaan iyo camal waa rumayn iyo camal waa caqiide iyo wuxuu qofku rumaynayo iyo shareeco iyo axkaam waa cibaado wuxuu alle ku caabudayo iyo mucaamalo khalqiga dhex maraysa waa fikir iyo caatifad waa akhlaaq iyo cimraan iyo shaqo waa shareeco ilaahay ugu talagalay wakhtiyada oo dhan ilaahinta ilaahay dee adduunkan aynu joogno uu ka rogaye wa alle yarisu allaahu alarda waman calayha ilaahay uu ka dhaxlaya dhulkan iyo wixii joogaba waxay u sugnaatay oo ay koobaysaa basharka iyo bini aadmiga oo dhan wakhti iyo xilli gaara looguma talagelin cid gaara looguma talagelin waa mid wakhti walba saalixu ah u subantaa waa mid dadka oo dhanna loo jideeyey ee cid gaara aan u soconin jawaanibta noloshoodu ay leedahay oo dhan na waa mid koobsanaysa waa mid qaadanaysa oo ka hadlaysa abuurka bini aadmiga wadiifada iyo shaqada uu ku leeyahay noloshan kaalinta iyo xarunta iyo goobta uu ku leeyahay kownkan iyo jiritaankan waa mid nadaamisay oo habaysay oo qaabaysay qofka iyo calaaqada iyo xidhiirhkiisa iyo rabbiga ka dhexeeya xidhiirhka ka dhaxeeya bulshada iyo dadka uu ku dhex nool yahay waa mid nadaamisay oo qaybisay oo hagaajisay degaankiisa iyo halka uu ku nool yahay ilaahay aayadda qur'aanka ah waxa uu ku uhi alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum alislaama diina ilaahay wuxuu yidhi maanta ayaan idiin dhammaystiray diintiinnii waan idin kaamil yeelay oo waan idin dhammaystiray diintiinnii nicmadaydiina waan idin taam oo waan idiin dhammeeyey islaamnimadana diin ahaan ayaan idinka raalli noqday baa ilaahay yidhi idan ilaahay wuxuuna siiyey diin dhammaystiran oo wax ka dhimani aanay jirin nicmadii ilaahay uu inoogu talagalay oo dhanna wuu inoogu dhammaystiray uu inoogu gebagabeeyey diinta islaamnimadana ilaahay diin ahaan ayuu inooga raalli noqday marka ay sidaa tahay shareecadeennaasi waa midaan qofka dhaafin waa midaan noolaha kala dhaafin waa mid aan dhir dhaafin waa mid aan buur dhaafin waa mid aan bannaan dhaafin waa mid aan dhagax dhaafin waa mid aan bad dhaafin wax allayaaliya wixii kownkaa ah dhexdiisa ku jira wax jooga iyo wax iman doonaba waa diin ilaahay iyo shareecaw inooga warramay inooga hadlay haddii aynu u soo gudubno ereygaa hordhaca aynu ka baxno biia waxay yidhahdaan culimmadu waa muxiidka iyo xayndaabka muhiimka ah ee qofku uu ku nool yahay kaasoo koobsanaya kaynaadka iyo waxjeeraha jira ee nool iyo waxa aan noolaynba wixii ku dhex jiraa hadday tahay hawo hadday tahay biyo hadday tahay daruuro hadday tahay wax bini aadmi u sameeyey waa biyaa iyo degaan almuxiid aladii yaciishu fiihi linsaan waa muxiidka ayaa xayndaabka qofku uu ku nool yahay iyo kaayinaadka hareerihiisa ah hadday yihiin wax nool oo sidiisa oo kala noolo ah hadday yihiin waxaan noolayn oo hawadii iyo biyihii iyo camuudii iyo dhirtii iyo buurihii waxa liyaariya waxaasoo dhan ayaa biyo alla odhanaya waxay shamlinaysaa ayay koobsanaysaa dhulka aan ku dul sugannahay dhammaantii iyo waxa uu koobsadaba samadaa inoo hadhaynaysaa iyo wixii ka sokeeyee daruura ah waa wax kasta oo qofkaa bini-aadmigaa ku xeeran hadday yahay wax nool iyo waxaan noolaynba bi-adu iyo degaanka iyo waxaa bini-aadmiga ku xeeran waxa ay ku soconayaan nadaam aad iyo laxaadu u xeel dheer isu miisaaman oo aan wax dheelii ku jirin dhinac u wada jeeda sanco iyo farsamo ilaahay ugu talagalayna ku soconaya ilaahay baa inoo tilmaamay sunca allaahi aladii atqana kulla shay markuu ilaahay ka warrayay buuraha iyo maalinta qiyaamaha sidaa la odhan doono ayaa ilaahay yidhi waa ilaahay farsamadiisii ilaahay shay kasta sugay ee halkiisii dhigay bi-ada iyo deegaanka noocaas ah qofka kaalintiisu waa inuu hagaajiyo waa inuu ka faa'iidaysto waa inuu ka ilaaliyo wixii xumaanta ah marka koowaad ilaahay bini aadmigaa waxa uu ka dhigay mid khaliifa oo iyagu isku beddelayaa oo ilaahay amarkiisii ku fulinayaa dhulkana cambirayaba ilaahay uu ka yeelay wa huwa aladii jacalakum khalaa'ifa alardi warafaca bacdakum fowqa bacd darajaat liyabluwakum fii ma aataakum ina rabbaka sariicu alciqaabi wa inahu lagafuuru raxiim ilaahay wuxuu yidhi alla waxa weeye ka idinka yeelay al alardi kuwa dhulka isaga dambeeya oo ilaahay dhulkanuu ku sugay oo jiil iyo ummadiba ummadda kale ay uga dambayso ilaahay qaarkiinba qaarka kale ayuu ka sarraysiiyey hadday tahay xagga xoolaha iyo maalka hadday tahay xagga jaaha hadday tahay xagga aqoonta ilaahay ma simin darajaad baa ilaahay idinkala sarraysiiyey waxaana ilaahay idinku kala sarraysay su idinku imtixaama waxa uu idin siiyey yacnii wuxuu ilaahay siiyeyha ku raalli noqonaya ilaahay ku adeecaya wuxuu ilaahay ka doonaya la imanaya iyo ka markaa caasinaya ee wixii ilaahay loo doonayay aan la imanaynin ilaahayna miduu ciqaabkiisu degdeg yahay weeye ciddii caasida ee amarkiisa diidda mid u dembidhaaf badan u naxariis badan weeye ciddii waddadiisa iyo jidkiisa raacda huwa ansha'akum min alardi wastacmarakum fiiha ilaahay wuxuu idhi alla waa ka idinka abuuray dhulka waana ka idinka doonay ee idin baray dhulka ina camirtaan oo aad noolaysaan wax ka qabsataan nabigeenna muxamedina sala allahu calayhi wasalam waxau isaguna yidhi xadiidka saxiixa imaam muslim warinayo ina addunyaa xulwatun khadira wa ina allaha mustakhlifukum fiiha fayanduru kayfa tacmaluun adduunyadu waa mid macaan oo cagaaran ilaahayna idinka ayuu khaliil iyo mas-uul idinka dhigayo ku simee waana eegayaa sidaa u camal fashaan iyo waxa a qabataan deegaanka markaa noocaase ee ilaahay khaliifka uga dhigay quruxda badan waxa la yaariya wax kastoo bini aadmigaasi u baahan yahay baa ilaahay markaasuu u dhigay waxa la faray oo shareecadeenna islaamku ay faraysaa inuu insaanka iyo bini aadmigaasi bay-ada iyo degaanka inuu ilaaliyo inuu waxa la ilaaliyo wixii kobcin iyo kordhin iyo siyaada uu ku samayn kara inuu ku sameeyo si uu indifaacsado u dheefsado bini aadmiga iyo noolaha kale ee ku noole waxaa loo diiday oo laga nahiyey waxaa la yaadiya wixii fasaad iyo dhibaato iyo xumaan ku keenaya oo qur'aanka iyo sunnu ifsaad iyo biin ay yidhaahdaan cilmiga mucaasirkaana la yidhaha maanta atalawuth albii'i waa wasakhaynta iyo qurminta iyo hagaajina iyo xumaynta bay-ada iyo deegaankaa la xumeeyo waana bini aadmigaasaa degaanka quruxda badan ee wanaagsan isaga ayaa xumaynaya haddaba islaamka iyo diinteennu iyadoo inagu boorinaysaa oo ina faraysaa hagaajinta bay-ada iyo degaanka waxa ay ka dhaxaysiisay qofka bini aadmiga iyo noolaha kale ee kula nool xataa jamaadaadka iyo waxyaalo kale hareerihiisa caadifad ah kalgacayl iyo jacayl ama ha ahaada mid nool ama ha ahaado midaan noolayn banu fiirsa aayadda qur-aankaa ilaahay wuxuu leeyahy waa min daabatin fi lardi walaa taa'irin yatiiru bijanaaxihi laa umamun amhaalukum ilaahay waxa uu leeyahay ma jirto daabo iyo wax dhulka guudkiisa socdaa ma jiro shimbir duuli oo hawada duuli oo mari oo baalashiisa ku duulaya ilaa umamun amhaalukum waa ummado idinkoo kale abaa ah ilaahay yidhi oo sidaa u nooshiin u nool oo sidaa risiq u doonanaysaan u raadsanaya oo ilaahay ayaguna caabudaya wa in min shayin laa yusabbixu bixamdi walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum wax ma jiraan ilaa ilaahay ayuu nasahayaa oo xumaanka dheeraynaya laakiin tasbiixdooda ayaydaan fahmaynin waa xidhiidh iyo kalgacayl laga dhaxaysiinayo oo la leeyahay waa wax ilaahay abuuray waa noolo kale oo kugula nool adduunyada waa wax kale oo jamaadaada oo ilaahay adduunyadii uu keenay oo adiga lagu keenay markaa taasi waxay dareensiinaysaa dee inuu kuwana wanaag kula dhaqmo kanna uu hagaajiyo waxaa iyadana nabigeenu sala allahu calayhi wasalam kalgacaylka iyo unsiga iyo wehelkaa ka dhaxeeya qofka iyo noolaha kale iyo jamaadaadka waxaa nebiguna sala allah alay sl inoogu cabbirayaa isagoo madiine u soo socdaa duulimaadkii tabuuka la odhan jiray ka sooba noqday madiine ay u muuqatay siiba buurta weyn ama silsiladaa weyne waqooyiga ka xigta ayaa u muday baasuu yihi hadii taaba wa haadaa uxudun jabalun yuxibbunaa wa nuxibbu tani waa magaaladii madiine wataa waa magac magacyadeeda ka mida kaasina waa buurtii uxud waa buur aan jecelnahay isagunana jecel baa nabigu sala allahu calayh wasalam yidhi markuu maka ka baxayey waa kii intuu sidaa u eegay waddooyinkeedii istaagay waa kii idhahaa laa anta axabu lbilaadi ilay waxaa tahay maka ay meeshaan bilaadda ugu jeclaa haddaan layga kaa saarinna kaamaan baxeen ayuu yidhi waa kalgacaylka iyo isku xidhka diinteennu ay ka dhaxaynayo iska dhaxaysiinayso qofka iyo degaankiisa bal bay-ada makaaniga ah iyo meeshuu wanaagga iyo khayrka ku caabudi jiray qofkii markaa aan macsiyo iyo shirki iyo xumaan ku samaynaynin marka uu faaruqo ee u ka dhinto ayaduna waa u boholyoobaysaayo nabigeenu sala allahu calayhi wasalam xadiidaya culimmada qaarkood rafciyan culimada qaarna marfuuc mawquuf ku tilmaameen imaam axmed iyo kayrkii warinayo idaa maata alcabdu saalix bakaa calayhi mowdicaani mowdicu sujuudi wa mowdicu sucuudi salaatihi wa dacawaatihi waxau yidhi qofku marka u dhinto addoonka wanaagsan baa laidhi maaha weliba addoonkii xumaa kaa addoonka xun ummadda iyo dhulka iyo dhirta iyo noolahoo dhan baa ka raaxaysanaya fabakat calayhim asamaa walard sa ilaah yidhi laakiin addoonka wanaagsan addoonkana waxaa la dhaha addoon wanaagsan wuxuu yahay marka uu xaqa ilaahay ku leeyahay iyo xaqa ay ummaddu ku leedahay oo markuu ka soo baxo ayaa lagu tilmaamay cabdi saalixa inuu yahay addoonka wanaagsani markuu dhinto waxaa nebigu sala allahu calayhi wasalam yidhi laba meelood ayaa u ooya meeli waa meeshuu ku sujuudi jiray uu ku cibaadaysan jiray ayaa tabaysa oo u ooyeysaa meelna waa meeshii uu camalkiisa iyo dacwaadkiisa iyo baryadiisu ay markaa ka kori jirtay ee xagga ilaahay ay uga kici jirtay halkaasina waa u ooyeysaa xidhiirkaasaa markaa ka dhaxeeya qofka iyo degaankiisii islaamku waxa uu xaaraantinimeeyey dhulka in la fasahaadiyo la xumeeyo oo la biiyo in la kharaabiyo bay-ada iyo degaankaa qofku ku nool yahay guud ahaan amaa dee macaalimdiisi iyo jamaalkiisii iyo quruxduu lahaayo meesha laga saaro se dhulka innagu aynu dee maanta dhirtiisii aynu gubaadayno ee aynu gubayno ee aynu burburinayno ee aynu waxyeelaynayno ama yacnii qashinka iyo hadhaaga lagu ridayo ee macaalimtii iyo qiimihii iyo quruxdii u dhulkani lahaa meesha ka saaraysa bini aadmiga yacnii innagu maanta diin islaamna kuma dhaqanno bini aadmiga inuu noolaado uun ku talagalay isagu noloshaa adduunyo unu noolla inaynu ku dayanno diidni yacnii siday imminka gaaladu ayagu dee yaclamuuna daahira min alxayaati dunya wahum cani alaakhirati hum haafiluun ilaahay wuxuu inoo tilmaamay inay nolosha adduunya daahirkeeda yaqaanaan aakhirana ma ogyihiin yacnii sida ay degaankooda u hagaajiseen sida ay dhulkooda u hagaajiseen ay u beerteen ay u qurxiyeen malayn maysid innagoo maanta islaam sheeganaynaana oo diinteennu ina faraysaana waynagaa dhulkeennii iyo degaankeennii baabinay ee kharaabinay inta badan dadka debadaha inagaga soo noqdaa waxay ahayd dee bal adduunyada sida loogu nool yahay iyo wixii laga faa'iidaysan kara adduunyada inay kala soo noqdaan oo inoola yimaadaan nin baanu maalin israacnay oo gacanlibaax baanu wada tagnay nin dadka runtii isagu noocan maa xagga adduunyada uu fikiraya ahaa maalmaanu wada joognay wax alliyaaliye wixii aanu meesha ama kalluunka daasadihiisii ama boco ama wax alla u xanuustaanay intuu ururiyey ayuu bac ku riday gaadhigiisii buu dabeedna soo saaray wuxuu dhi halkaa aad degtay iyo deegaanka quruxda badan ee timi laba shay uun waa in marka lagaga dambeeyo loogu yimaadaa dambas iyo raadkaagii wax kale waa inaan lagu adag degaankii quruxda badnaayee timi wixii qashin adigu aad seetay waa inaad ka qaadday oo aad kaga tegin halkii qashinka loogu talagalay ee lagu ururayay waa inaad markaa geysaayo aad ku ridaayo halkaana lagu xafidaa markaa wax alliyaaliya wixii qashin iyo xumaan degaankaa markaa lagu tuurayo ee lagu daadinayo ama yacnii goynta iyo baabi'inta iyo kharaabinta la kharaabinaya degaanka islaamkeennu waa xaaraantinimeeye waxaan u yaqaanaa fasaad ama waxay u yaqaanaa culamada mucaasiriin talawud ama waxa loo yaqaanaa dee abaarayn ama waxa la wa tasaxur in dhulkii saxraa laga dhigo waana waxa maanta dhulkeennii hodanka ahaa maanta uu isugu rogayo saxro inuu noqdo waxaanay maanta culimmadu ay tilmaameen masaaxadii cagaarnayd inay soo ururayso oo ay badanayso masaaxadii iyo intii aan cagaarnayn ee saxaraha ahayd ee aanay waxba ku beernayn taana waxa keenaya dee bini aadmigu waxa uu degaanka iyo bii'adiisa ku samaynayo ilaahay isaga oo in badan ka hadlaya yacnii degaanka iyo inaan la fasahaadin ama waxaa lagu fasahaadinaya ha ahaato dee waxyaalaha maxsuus maxsuuska amaadiga ah la arkayo ama macaasida iyo xumaanta oo iyaduna nooc fasaad oo kale ahba ha ahaatee ilaahay in badan ayuu wuxuu inoogu tilmaamay ambiyadii uu soo diray marka ay qumamkooda iyo tolkooda kala hadlaan xagga caqiidada iyo xagga iimaanka iyo ilaahay keliyaalkiisa markay kala hadlaan arrimaha kale ee noloshoodana waa ka hadlayeen ilaahay calaa qowli nebiyullaahi saalix waxauna yidhi wuxuu yidhi fattaquu llaaha wa atiicuun ilaahay ka baqda oo i walaa tudiicuu amra almusrifiin kuwa xadgudbayaasha amarkood iyo taladooda ha qaadanine alladiina yufsiduuna fi lardi walaa yuslixuun kuwa dhulka biinaya ee aan fasaha ee aan hagaajinaynin idan waxaa la rabaa qofkii inuu dhulkii hagaajiyo ee aanu biinnin hagaajintaasi mid macnawiya iyo mid xisiyaba waa noqonaysaa biintaasina mid macnawiya mid xisiyaba waa noqonaysaa nabiyullaahi shucayb isagoo inooga warramaya isaguna tolkii wuxuu ku yidhi fa awfu lkayla waalmiisaana walaa tabkhasu nnaasa ashyaa'ahum laa tufsiduu fi lardi bacda islaaxihaa ilaahay waxa uu leeyahay wuxuu idhi nebiyullaahi shucayb tolkayow miiska iyo miisaanka oofiya oo buuxiya dadkana ha ka nuqsaaminina waxooda walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxihaa dhulkana ha fasahaadinina intii la hagaajiyey ee ilaahay hagaajiyey ee diin iyo wanaag iyo sharci lagu camiray ha xumayninaba ilaahay yidhi waxaa kaloo ilaahay calaa nebiyillaahi muusa qowlkiisa isagana ilaahay uu ku yidhi kuluu washrabuu min risqi illaahi walaa tacthaw fi lardi mufsidiin cuna oo cabba ilaahay risqigiisa iyo wuxuu ilaahay ku arsaaqay wuxuu deegaankiinna iyo dhulkiina idiin yeelay ilaahay wuxuu leeyahay cuna oo cabba walaa tacdow fi lardi mufsidiin hasacyina ha u soconnina dhulkana inaa fasaadisaan oo aabbiisaan waxyaalaha islaamkeennu inoo diiday ee runtii fasahaadiya ee fasahaadkaa waxaa ka mid a alislaaf watadbiir yacnii qofku israaf yo ka badbadin iyo wixiisii oo uu halleeyo oo uu baabbi'iyo waa laba ka mida ah waxyaalaha ibsaadka keena waa waxyaalahay mufsidiintu ay ku dhaqmaan ilaahay muxuu tilmaamayay isagoo xuquuqda ka warramaya bini aadmiga laga doonayo وآti da الqربى xaqه والمiسكيiنa وابن السaبيiل وlaa تبdir تبdيiرا إن المبdiriiنa kanوu إkخhوaaن الشhayaaطiiن وkana الشhayطaaن لرaبihi كaفuuرا ilaahay wuxuu uhi qofka qaraabada ah xaqiisa sii baa ilaahay yidhi miskiinkana ilaahay xaqiisa sii buu yidhi qofka socotada ah na xaqiisa sii baa ilaahay yidhi tabdiir iyo saydhsaydhin iyo hallayn iyo xaqdarrana waxaagii ha ku bixinnin waxaanuuna ilaahay yidhi mubadiriinta xoolahooda halleeya israafka ay ku sabeeye tadbiirka iyo meelaan habboonayn ku bixiya waxay ahaayeen shayaadiinta walaalladood kuwa markaa dariiqadoodii iyo waddadoodii ku socdaa shayddaanna wuxuu ahaaday mid rabbigii ha gaaloobay buu ahaaday markaa shayddaanku marka hore wuxuu ku dadaalayaa inaanad waxba bixinnin oo imsaak iyo bukhri aad sabayso taa haddaad ka soo gudubto oo aad waxbixin u soo diyaargarowdana inuu israaf iyo tadbiir kugu rido ayuu isku daya mar walba inuu kaa xumeeyo ayuu doonayaa waayo adigana cadow buu ku yahay rabbina waa mid ka gaaloobay isku xidhkiinna iyo wanaagga dhexdiinnana adiga iyo rabbiga waa u ka hor jeedaa ilahi muxuu hi waladiina idaa asrafuu idaa anfaquu lam yusrifuu walam yaqtuluu wakaana bayna dalika qawaama waa kuwa yacnii addoommada ilaahay ee wanaagsani marka ay wax bixiyaan aan markaa israaf iyo kabadbadina aan samaynaynin cidhiidhina aan ku gelinaynin ee labadaas u dhaxeeya nebigeennuna sala allahu calayhi wasalam xadiidka saxiixa wuxuu idhi cuna oo cabba oo xidha oo sadaqadaysa fii hayri israafin walaa makhiila idinkoon israaf iyo xadgudub iyo kibir midnaba aan samaynaynin taasi waxa weeye waa ibsaadka iyo biinta dhulka markaa la biinayo waxaa walaalayaal ka mid a ibsaadka ama bay-ada iyo degaanka markaa xumayntiisa yacnii biyaha oo kale waxa uu inooga digay oo wixii bini-aadmigan iyo noolaha kaloo dhami ay ku noolaayeen xataa jamaadaadka iyo waxaynu beeranayno waa wixii ay markaa nolosha ka qaadanayeena ay ku noolaayeen waxaa markaa islaamnimada iyo shareecooyinkii ka horreeyay oo dhammi ay ku yimaadeen in bii'ada oo biyaha aan la ilaaliyo inaan la wasakhaynin ama aan la fasahaadinin inaan lagu kaajin inaan lagu xaajo gudanin inaan qashinka iyo xayawaanaadka markaa bakhtigooda aan lagu tuurin in waxyaalaha ay markaa warshadaha iyo waxyaalaha hadhaaga ah aan markaa lagu tuurin inaan meelaha ay markaa biyuhu maraan iyagana la ilaaliyo waayo waxaa laga oo islaamku taawdiidayaa dee inay wasakhowdo kadibna ay dhib ku keento noloshii bini'aadmiga iyo noolaha kalaba sidaa daraaddeed ayaa nebigeennu sala allahu calayhi wasalam xadiidka saxiixa wuxuu ku uhi laa yabulanna axadukum fi lmaa'i daa'im aladii laa yijri uma yakhtasil fiihi midkiin yuu ku kaajin biyaha fadhiya ee aan soconaynin kadibna oo ku maydho yacnii inuu ku kaajo iyo inuu ku dhex maydho labadaba si ay xadiidka kale tilmaamayaan waa la diidan yahay waayo hadday yar yihin inay wasakhoobaan baa la arkaa haddii kalena inay dadkii markaa qudhumaysaan oo ay markaa saa kaga tagaan ayaa la arkaa waxa kale oo nebigeennu sala allahu calay waslm xadiidka saxiixa isla tilmaamayey waxau yidhi isagana ittaqu lmalaacina alaath iska ilaaliya waxyaalaha lacnada keena meelaha lacnada keena almulaasimu lmawaarid meelaha biyuhu maraan oo lagu xaajo guto nacdal bay kuu keenaysaa wa qaricati dariiqi waddada bartankeeda wa fi dilli iyo harka iyo meelaha ay dadku isugu yimaadaan ay ku kulmaan waa bay-adii iyo degaankii iyo waxyaalihii nolosha ugu wanaagsanaa oo la ilaalinayo waxaa ka mida ah, ayadoo qofka caafimaadkiisa la ilaalinayo ka lagu samaynayo qofku habeenkii marka uu soo tooso in aanu ee u weysaan mutahaaro qaadanayo inuu gacmihiisa marka hore dhaqo oo iska nadiifiyo xadiidka imaamu muslim warinayo nebigeennu sala allahu calayhi wasalam wuxuuhi ida sayqada axadukum min nowmihi marka uu midkiin ka soo kaco urdadiisa falaa yaqmis yadahu filinaa yaanu gelinin oonu dhumbinin gacantiisa weelka xataa yaqsilhaa alaaan ilaa saddex jeeruu maydho fa innahu laa yadri ayna baatad yaddu meelay gacantiisu bariday ma oga bal waxaa nabigeenu sala allahu calayhi wasalam iyadana ina faray inaynu weelalkeenna iyo kuwa biyaha inaynu daboolno oo ayaga oo furan aynan ka tegin waayo dee inay markaa wasakhoobaan oo ay wax ku dhacaan kadibna ay bini aadmiga halkaa waxuga yimaadaan ayaa markaa laga yaabo weliba cudurro iyo xanuuno soo dega ayaa jira nabigeennu sala allahu calayhi wasalam xadiidka saxiixa ee imaam muslim warinayo wuxuuhi qadul weelka daboola siqaaga iyo weelka biyahana afga ka xidha waxayla sannadii waxaa jira habeenuu cudur soo dego ma soo mara weel aan wax saarnayn ama weel biyood aan afka ka xidhnayn ilaa waxbaa markaa xanuunka waxbaa ka soo gala oo ka soo gaadha saasaa la doonayaa markaa qofku inuu sidaa uga digtoonaado waxa islaamkeenna iyo diinteennu ina faraysaa inaynu ka shaqayno waxa la yaaliyo wixii dhulkeenna u keenaya khusuubo iyo yacnii inay noqoto dhul wax soo saara inay noqoto dhul qurux badan inuu noqdo dhul markaa khusuubo iyo markaa le tayale inuu noqdo oo wax lagala soo baxo waxay diinteennu inagu dhiiri gelinaysaa siraacada iyo waxbeerashada oo u dhulkeennii beerashadii waxay keenaysaa inaynu ka faa'iidaysano waxay keenaysaa dhulkeenni inuu qurux badnaado waxay keenaysaa dhulkeenna khusuubadiisii iyo tayadiisii inay joogto oo dhulkeenni aanu noqonin dhul saxaraa saa daraaddeed baa nebigeennu sala allahu calayhi wasalam waxa uu leeyahay maa min muslimin yaqrisu qarsan aw yasracu zarcan fayakulu minhu tayrun aw insaanun aw bahiima ilaa kaana lahu bi sadaqa muslim allayaadhiyo muslimkii dhir beere ee taaga ama zarac iyo waxaa yaryar beera oo ay shimbiri ka cunto oo qof bini aadmii ka cuno oo mayeedhaan kale ka cuno ilaa sadaqa iyo ajri ayuu ka helayaa waxa kale oo xadiid kaloo imaamu axmed warinayo oo isaguna kaa la macnaa nebigeennu sala allahu alay slm man nasaba shajara qofka geed taaga fa sabara calaa xifdihaa ee ilaalinteeda ku sabra ilaan dhirta qaarkood baa yacnii dee toddoba sideed inta geela lagaga dhaliyo ku dhalo oo ku midhaysta waalqiyaam calayh xataa tumir ku sabra ilaalinteeda iyo uqumiddeeda iyo hagaajinteeda inta ay ka midhaysanayso fa inna lahu fii kulli shayin saaba min amariha sadaqa cinda allaahi casa wajal waxa ugu sugnaaday shay kasta oo midhaheedaas laga cuno sadaqa ayuu ilaahay agtiisa uu kaga helayaa bal heer ka sii sarreeya taa ayaa nebigeennu sala allahu calay wasalam u sheegay bal xadiidkan la yaab kale u fiirsada xadiid imaamu axmed iyo basaar cabdilxumayd ay warinayaan imam imaamulbukhaarina adabulmufradka uu ku warinaya anas laga warinayo nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi in qaamati saaca wa fii yaddi axadikum fasiila fa in istadaaca an laa taquuma xataa yaqhrisha falyaqhrisha nabigeennu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi saacadda qiyaame hadday dhacdo oo suurta la afuufo ayadoo midkiin uu gacanta ku hayo laan uu doonayay inuu beeru dhulka ku taago hadduu awoodo oo uu ka gaadhsiin karo inaanay suurtaasi dhammaan oo qiyaamahaasi ku dhicin ilaa uu dhulka geliyo dhulka ha geliyo baa nebigu sala allahu calay wasalam yidhi bal haddee sida uu u dhiiri gelinayo waxbeerashada iyo deegaanka hagaajintiisa ilaahado xad buu ka gaadhsiiye suurtii baaba la afufaya waxba laga yaabo inay cadceeddiiba xaggan ka soo baxday adduunkiiba kala yaac yahay ayaa haddana wuxuu leeyahay haddaad laan gacanta ku hayso ama abuur aad gacanta ku hayso oo aad doonaysay inaad beerto oo aad ka gaadhsiin karto ka gaadhsiin oo dhulka ku taag xaaladdaa yacnii qofkuna waa laga yaabaa inaanu taa samaynin wax laga rajaynayo oo ka soo baxayo dembana ma jiro xataa fii haadihi alxaala marka lagu leeyahay waa inaad wax beertaa maxaad u malayn xaaladihii kale ee aad caadiga ahayd ee aad deganayd ee aad caafimaadkii qabtay ee aad barwaaqadiiyo nimcada haysatay maxaad u malayn waxbeeriddii waxaa diinteennu ay riday oo ay diiday jaridda dhirta siiba dhirta dee indifaac iyo manfacada leh xadiid abu daawuud iyo warinaya sheekh albaani xasan uu ku tilmaamay nebigu sala allah ala sl wuxuuhi man qadaca sidra geed qoba goba qofka gooya dee dhirtii kale wax laga cunayana waa la midee ayadoon markaa dee wax sabab u goynayaana jirin sawab allahu ra'sahu finnaar madaxiisa xaggaa naarta ayaa loo jeedinayaa waa geed intifaac la jiriddii allaahumma dee inay dee geedkaasi geed wax dhibaya inuu yahay oo dee sidii waddo ama meelmilkii dad ku yaalla oo waxyeellaynaya inuu yahay mooyaane taa ayada jiriddeed iyo hagaajinteed iyo basrinteedu iyaduna ajri kalay leedahayoo xadiidka imaam muslim waxaa nebigu sala allahu alay slam tilmaamay laqad ra'aytu rajulan yataqallabu fi ljanna fii shajaratin qatacaha min dahri طariiq kaana tu'di nnaas waxaan arkay baa nebigu sala allah alay slm nin jannada isku labaroogayo ku barwaaqaysan muxuu ku helay geed uu jaray waddo dhabarkeeduu ka jaray taasoo dadka waddada maraya dhibi jirtay oo dharbaaxi jirtay oo hadday dhibaato leedahay inaad dhibaatada waddada iyo halkay dadku marayaan aad ka baslhiso ajrigaasay leedahay laakiin inaad bilaash geed isaga goysaa weliba dhirta indiba waa dembigaasay leedahay waxaynu farannahay in qof waliba wixii uu beeri karo ee deegaankaa uu ku soo kordhin karo inuu ku soo kordhiyo ee aynaan dhulka biinnin walaalayaal deegaankaa ila degaan qurux badan oo qiimalabaa ilaahay inagu abuuray dhir fiican oo aad u qiimalabaa ilaahay ina siiyey laakiin waxaynu ka doorannay maanta intaynu dabqabadsiinno inaynu geed qadhaar siisanno intaynu dab siinno inaynu geed qadhaar siisanno qaad baa la siistaa waxa ugu badan ee dadka dhulka gubaya ee dhirta gubaya ay ku beddeshaan waxa weeye waqad iyaguna way gubteen geedkiina way gubeen geedkaana way cunaan maanta degaankeennii quruxda badnaa ee aynu lahayn nabaadguur ayuu ayuu ayuu ayuu ayuu ayuu qarka u saaran marka uu nabaad guuro roobkii baa yaraanaya marka uu nabaad guuro wixii soo baxayey baa ka yaran ilayn dhirtani biyihii bay qabanaysay daruurtii bay soo jiidaysay oo biyihii bay qabanaysay oo waxbaa ka baxaya roobkii baa yaraanaya biyihii baa iska yaacaya dhulkii baa saxaroobaya maxaa ka soo baxaya dabeed xooliina markaa inay dabar go'aan markay xoolihii dabar go'aanna dee maxaad cuni qaxunti noqon markaa weliba dagaal aynaan dareensanayn baa laynagula jiraa walaalayaal dadkaas adalka inoo sheeganaya eele waxbaan idiin qabanaynaa intaasoo geed oo qalaad oo geed shaydaana baa laynoo keenay bal garan waaganday wax liyaaliya wax intifaacsanaya aan jirin meel walba galay bal keligii noola handay bal siidharhkan la keenayo ee boqol iyo tobanka cudur wataday waxa weeye ummaddaa waxa la doonaya in degaankeeda la bari waxaa haddana la keenayan maalina inta ka garraqaynay yacnii waxyaalahan dhulka lagu nafaqeeyo war muxuu dhulkeennu nafaqo uga baahan yahay ma aha nafaqayn waxa weeye waa fasaadiin iyo biin iyo deegaankaa in la biiyo ayaa la doonayaa ama in laga dhigo mid goor walba u baahan in waxaa lagu shubo deetana waxba ku soo bixi maya uqsim billaahi dadka carabta qaar soodaani waan arkay yamanna waan arkay maalin baanu dhubato qaar isu soo raacnay nin beer ku lahaa waxaannu weliba ku tirinaynay beertaa inay aad u ciid xun tahay laba ninoo soodaaniya baanu soo qaadnay oo dalka intay uu yidhi waar iga yar shaqeeya oo intaa noolka ka hursaan taga markaannu isa soo taagnay camuuddii intay saa u dareen ayay yidhahdeen camuuddan waxbaa ku darteen may waxba kuma anaadir waa ilaahay ku abuuray oo haddaa ciidan haddaa haysataan maxaa wax ugu beeran weydeen bay yidhahdeen hadda waa meeshaanu lahayn way ugu ciid xuntay bal ka soo ka warran ayaa iyagina sidaa yidhaahdeen maxaad u malayn dhulkeenna dhoowaydaa dhulkeen hadhuudh uga bixi jireen dhulkii wax ka bixi jireen ayaa maanta bitraisid iyo wax la leeyahay waa lagu nafaqaynaya la keenayaa ma wax lagu nafaqaynayo waa wax lagu fasaadinayo o lagu biinayo siidhka adarkayso boqol geed qaraad baa la socdaa waa siirkeenna iminka hadhuurhkeennii iyo arbaqideennii intaasoo jeer inoo bixi jirtay hadda waxa lagu keenaya waxa waxaan siirba bixinayno marka aad beerto aan mar dambe kuu soo baxayni dabeetana waa inaad weligaaba aad tagda xoolaheennii baa la sunaynayaa innaguna waynu iska qayiraynaa wax liyaaliye waxaynu ognahay ma jirto waanu qayiraynaa uno waa markaa qaadun baynu wadnaa waxaa ka mida walaalayaal waxyaalaha runtii islaamku dhiiri geliyey ee ayaguna bayadiya deegaanka ka mida in xayawaanka ka aynu dhaqanayno iyo ka aynaan dhaqanayninba in ayagana la ilaaliyo oo loo dhimriyo oo loo samafalo ciddii wax kale leh ee milkisane haysatana inay nafaqayso oo ay wax siiso oo sida ay ayadu waxay cuntaay u doonaysa waxay ay cuni lahaydna inuu markaa u siiyo ayaa laga doonaya nabigeennu sala allahu calayhi wasalam wuxuu inoo sheegay guud ahaan in allaaha rafiiqun yuxibu rifqa fi lamri kulli ilaahay inuu mid rifqi iyo dhimir badan inuu yahay dhimriga iyo rifqiya naxariistan ilaahay jeceliya ina allaha rafiiqun yuxibu rifq ilahay mid rafiiqoo dhimriyo oo tudho weeye rifqigana ilaahay waa jecelye rifqiga tudhiddana ilaahay wuxuu ku siiyaa waxaanu wax kale ku siinin sidaa daraaddeed ayaa bal markaad ka tagto xayawaanka aan dhaqanaynu ee masalan nebiga sala allahu calayhi wasalam awr uu nin lahaa ayaa nabiga sala allah alay slm u ashtakooday oo ilmeeyey markaasuu uhi wuxuu ii sheegay inaad dhibto awrkaasood gaajaysiiso ee awrkaa wanaaji oo u safar nebigu sala allahu alay slm uu yidhi bal iska daa xayawaanka aynu arkayna inuu nijaas yahay ee ayga ah haddaa isagoo qoyan ama inagoo qoyanuu ina gaadho diinteennu ayna fartay inaynu toddoba jeer iska maydhno oo mid camuud lagu daray ayaa haddana samafalkiisa si xadiidka muslim uu sheegaya janno lagu helay nabigeenu sala la alay sl wxu ina imra'atan bagiyan ra'ad kalban fii yowmin xaari gabadh haweenay dembi oo kuwaa jidhkooda ka ganacsada ah ayaa waxay aragtay maalin kulayl badan ay bay aragtay carabka laalaadiyey oon daraaddii markaasay intay khufgeedii bixisay ayay ceel uga soo dhaamisay markaasay ku waraabisay dabeetana ilaahay ruuxa dumar ah waa ugu dembi dhaafay waa ay maxaad u malay xayawaankii kale aynu dhaqanaynay ee noolaha kale ee isagana markaa aynu intifaacsanaynay maxaad u malayn isagana in ixsaan iyo samafal loo sameeyo ayaa loo baahayay ciddii ixsaan iyo samafal u samayn weydaa ee dhibaataysaa iskabadaa kuwaynu dhaqanayna kuwaynaan dhaqanaynin ayadana naar baa lagu mudanayaa nebigeennu sala allahu calayhi wasalam wuxu uhi cudibad imra'atun fii hirda xabasataa lam tudcima walam tusqiha walam tadrugha taakulu min khashaashi alard ruuxu dumara waxaa lagu cadaaboo naar lagu geliyay bisad ama dinad ay xidhay may quudininoo wax may siinin iskamanay sii daynin say markaa dhulka ay isaga dhex qaado isaga martay dee wixii ilaahay calafgeeda ugu daray ay isaga cunto halkaas ayay ku xidhay halkaasay markaa gaajo ugu dhimatay ayadiina cadaab iyo dhaar bay ku mudatay xayawaanka iyo noolaha kale ee degaanka iyo bay-adaynagula noolnaa sidaasaa markaa iyo kuwa aynu dhaqanay nolosheennu ku xidhan tahayba ayadana inaynu ugu sabafallo iyadana laynoo faray waxaa walaalayaal deegaanka runtii in la ilaaliyo oo saa loo ilaaliyo oo dhulkiisa la ilaaliyo oo dhirtiisa la ilaaliyo oo xoolihiisa la ilaaliyo ayay shareecadiin islaamku ina faraysa oo inagu dhiirisay waayo nolosheennii ayaa ku xidhan waxyaalaha runtii waxaynu hadda ka hadalnay waxyaalihii xisiga ahaayee muuqday ee markaa fasaad iyo xumayn iyo wasakaynaha wax alliyaaliya wixii macsiya iyo xumaana iyo ilaahay jirkiisa oo laga baxo ayaduna waxay ka mid tahay waxyaalaha dhulka fasahaadinaya ee xumaynaya nabigeenu sala allahu calayhi wasalam wuxu uhi lqaymi fii xuduudillah waalwaaqici fiiha qofka ilaahay xuduuddiisii ku taagan ee jidkiisii haya ee aan ka tallaabaynin xuduuddii ilaahin macaasidii ku dhacaynin iyo ka ku dhacayo macasidii xumaantii waxay ka dhigayiin laba qolo oo doon laba khan leh khan sare iyo khan hoose u qorritay qolana xagga hoose heshay qolana xagga sare kuwa xagga hoose marka ay waraab iyo biyo doonaan waxa ay soo marayaan kuwan sare oo halkaasay dee ka darsanayaan markay muddo saa ku wadeen baa nebigu wuxuu yidhi waa fikireenoo waxay dheen war haddaynu halkan biyo waa siman yihiine haddaynu halkan doonta khalqan hoose ka dalooshanno biyaha halkaa aynu ka helno kuwan inaga sarreeyana dhibin waa wanaagsanaan lahayn qoladii sarena markaa arrinkii ayay ka war heshay nebigu sala allahu alay slm wuxuu uhi haddii ay markaa kuwaa sare ka tagaan qoladan iyo waxay dooneen ay ka qaban waayaan waa halaagsamayaan ayagu dhammaanna waa wada halaagsamayaan oo dee doontaa marka rangoose laga darooliyo biyuu garaan kuwii hooseeya war halaagsamaya kuwii sarena waa soo gaadhaya waa laisla wada degayaa hadday laakiin gacanta qabtaan u yidhahdeen war ka ka joojiyaan najow wa najow jamiica kuwii hoose iyo kuwa sarabaa waa wada nabadgelayaan ilaahay hayna nabadgeliyo oo hayna badbaadiyo walaalayaal waxaynu nahay dad muslimiina ilaahay ayaa ina abuuray ilaahay wuxuu inoo abuuray adduunyada intaan joogno wamaa khalaqtu aljinna walinsa ilaa liyacbuduun jin iyo insi umaan abuurin baa ilaahay yidhi inay caabudaan mooyaane halkaynu ku caabudaynayna khaliif ilaahay kaga noqonaynay waxa weeye dhulka iyo degaanka diintu waa ta aynu arkayno waxay nabartay oo inagu boorisay inaan ilaashanno degaanka aan ku noolnahay oo halkaan ku dhalannay oo halkaan ilaahay ku caabudaynay oo halka laynagu aasayo inaynu ilaalinno oo aynu biyihiisa ilaalino oo aynu baddiisa ilaalinno oo aynu buurtiisa ilaalino oo aynu dhitiisa ilaalinno oo aynu xoolihiisa ilaalinno oo aynu noolaha kale inagula noola aynu ilaalino ayaa waajib inagu ah si aynu u noolaanno oo adduunyada intaynu joogno innaga iyo ummadaha inaga sii dambeeyaba nolol wanaagsan aynu ugu noolaanno aynu walaalayaal deegaankeenna ilaashanno ilaahay diindiisa iyo sharcigiisana aan ku toosnaano sida aynu u soconnona walaalayaal yacnii ummaduhu hore ayay u socdaan ummadda soomaaliyeedna meel kastay joogta dibbay u socota walaalayaal waa wax waal ah ummadoo dhammi koray u socdaan deegaankooday ilaashanayaan magaalooyinkooda ilaashanayaan noloshooda ayay horumarinayaan innaguna waxaynu sii kharaabinno iyo waxaynu sii burburinno iyo waxaynu sii waxyeelayna mooyaane wax alliyaaliye waxaynu hagaajinaynaa ma jirto ummaddana runtii dee madaxdooda iyo dowladdooda iyo dadka waxgaradka ayaa ummadda u fikirta ummaddani ummad xun ma aha cid hagaajisa oo wuxu tilmaanta oo inay wax qabsadaan u tilmaanta oo iskaa wuxu qabso yacnii u sabaysa ayuunbaa la leeyahy hajaadan halkii wiilun bay taagantay nimankii doorashada noo galay ayaa gabay halkoodii khalqigoo horu guray bay dib u gucleeyeen buuri khalqigoo horu guray ayay dib u gucleeyeen buuri khalqigana horu sii socdaa inaguna ayaguna dib ay usii guclaynayaan buuri waliba way yaacayaan dib ay usii yaacayaan buuri halkiina horu guray bal tusaale tusaalaan idiin soo qaadanaya walaalayaal warsow maydana hadda youtube-ka qofkii galow balgal bal waxaad ka raadisaa madaxweyne cigaal oo u hadlaya xilligu ra'iisul wasaaraha jayna u hadlaya qaramada midoobay jayna uga hadlaya oo leh war ummaddan meesha ku xaraysan haddaynaan qaramada midoobay ku soo darin qaraarka iyo go'aankaaynu halka ka soo saarnaa qaban maayo waa jainuu u hadlayay soomaaliya halkay joogtay markaa jainana halkuu joogay ummad meel iskaga xidhan bahe maanta halkay soomaali maraysaa halkuuse jaina marayaa adduunyada ayaynu ka hadlaynaa ilaa adduunyadeenna iyo aakhiradeennaba qofka muslimka dadka muslimiinta inay u shaqaysaan baa loo baahayey aakhiro waxba kamaya laakiin adduunyadoodii way horumariyeen innagana sidaasaa la doonaya adduunyadeenna iyo aakhiradeennaba inaynu u horumarinoma walaalayaal ilaahay si khayrkan hayna waafajiyo aynu fikirna walaalayaal hadda qaad baynu u noolnahay wax kale uma nooline aan baraarugno hurdada aan ka kacno walaalayaal deegaankeenna iyo nolosheennana aan hagaajisanno o aan habaysanno oo islaamkeennu ina yidhi aanu hagaajino u habaysanno intaas ayaan kuso horray wabillahi towfiq wassalamu calaykum raxmat ullah barakaatu jazaa allahu khayra aljaza su-aalaha sheekha ayaan u horraysiin doonaa labalaba ayaan isku raacinayaa su-aasha koobaad waxa uu leeyahay saa'ilkani geela ah, shuraakada ah sidee baa loo sakeeyaa su-aasha labaadna waa maxay xukunka mawliidka geelun maahee xoolaha ama adhi ama lo wixii laysku darsado ee dad ahlu saka ahoo dee dad muslimiina ay leeyihiin waxaa loo sakeeyaa qof quri siduu u sakayn jiray oo kalea loo sakeeyaa lacagaana imka shirkaduhu ay isku darsadaan sidii qofka quri u sakayn jiray oo kale kalunbaa loo sakeeyaa hal lacag qof quri leeyo oo kalunbaa laga soo qaadaa xooluhuna dee waa markaa aanay xoolo kala soocan ahayn xoolo masalan la wada dhaxlay oo kale ama waa xoolo kala soocan oo la ysku darsaday markay xirada wadaagaan ee raaciga iyo ka raaco wadaagaan ee meesha lagu lisa ay wadaagaan ee meeshay ka cabaayad ay wadaagaan ee qoodha ay wadaagaan ay midaysan yihiin waxaa la sakeeyaa zakaata rajuli lwaaxid qof geliya sakadii oo kale qaar qaarkood fudayd bay keentaa isku darsigaasi mar culays buu keenaa mar mid bay culays ku keentaa midna fudayd bay u keentaa marna waxba ma keento masalan haddii ay isku darsadaan labaatan iyo labaatan adhigaaga ama saddex halaad iyo laba halaad hadday isku darsadaan labadoodiiba culaysikii u keentay hadday la kala maqnaan lahayn waxba kumay waajibteen mar bay midu fudaydi midna ku culaysin hadduu mid afartan adhiya leeyahay midna labaatan leeyahay ka labaatan kale se kaa dee raacdayoo hadduu gaaru la joogo waxba laguma yeesheen kan afartan kale ahaana dee neefkii baa wax ka sii dhaco isagana fudayd bay u keentay mar bay dee labadoodaba u fudaydisaayoo hadday siddeetan iyo siddeetan isku darsadaan dee midba neef baa gaar loogu yeelan lahaa iminkana neefunbaa lagu wada yeeshay marayka qaarkoodna boqol iyo boqol hadday isku darsadaan fudayd iyo iyo culays midna ma keento mawliidka xafladdan bisha labiyo tobnaad loo dhiga dhalashada nebiga sala allahu calayh wasalam duuduubahaan maaha arrinuu nebi moxamed sala allahu calay wasalam sameeyey maaha arrinay markaa saxaabadii iyo taabiciintii iyo salafkii ummaddani ay sameeyeen maaha waa arrinuun markaa gadaal laga keenay oo la soo darisiiyey ee mid intaasiba ay sameeyeen maaha idan waa arrin lagu tilmaami kara inay tahay bidco wabilahi towfiiq su-aasha saddexaad iyo ta afraad sheekh wuxuu leeyahy saa'ilkani in qareen amba looyar lagu shaqaysto diintu maxay ka qabtaa su-aasha kalena waxa weeye sheekh iyadoo quruxda iyo bilicda magaalada laga shaqaynayo haddii waddadii ay xabaalo ku hagaagaan xabaalaha ma laga saari karaa ma laga faqi karaa qofku inuu looyarnimo ku shaqaysaa wax dhibaatahay kuma sugnaa waa wakiilu dacwo waa qof wakiila ciddii wakiilata ee dee arriddaa u xil saarta unbuu qabanayaa alwakaala bidacwa dacwaddana qofku wakiil wuu u samaysan karaa waxaanuse laga maarmaana dee wax walba inaanu wakiil iyo qareen ka noqonine walaa takun lilkhaa'iniina khasiima haddaad aragto qofkaasi waxa uu ku doodayo iyo waxa uu wado ama ku qabsa ku qadimaysido inuu ku socdo ama qardajeexu wado dee hawdoodina lacagka kaga qaadan ila dembigaadna waad la yeelanaysaaye yacnii bar haddaad qaleynaya loo yeerta dee sharciga aqoon baad u leedahay dee georgi oo ka qaba waxaana tira wii xaqdarra kugu doodi may laakiin lacaguunbaan qaadanaya xaq iyo xaqdarraba waan ku doodaya waan jiidhsiinaya indhahaan ka ridaya wax diintu ay bannaysay taasi maaha xabaalaha dadka muslimiintaa in la ixtiraamo oon la ilaaliyo oon lagu socon oon lagu fadhiisan oo aan la isku istaagin ayaa laga maarmaana beeshaa qofka lagu aasay hadday tahay meel loogu talagalay ama hadday tahay meel mawaadahoo aan cidina lahayn qofkaa lagu aasay meeshaasa xaqu leh wax kale oo lagaga samayn karaana ma jirto haddayse lagaba maarmaan noqoto waddo iyo arrin lagaba maarmaano ummadda nool baahi laga maarmaana ay u qabaan meel looga duwiya meel laga mariyaa toona aanay jirin haa waa la soo faqayaa meel kale oo hagaagsan baa lagu aasayaa halkaana maslaxadda caamka ee dadka nool ee muslimiinta ay leeyihiin ayaa la marinaya saxaabada qaarkood ayaaba la soo saaray maslaxaddaa darteed wabilahi towfiiq su-aasha ugu dambaysay saa'ilkani waxa uu leeyahay sheekh doorasho ma isku sharaxi karaayoo ma geli karaa laba arrimood baan aridaa ka joo mid weeyaane horta qaabkan iminka aynu wuxu dooranno iyo qaabka islaamka iyo diinteennu aynoo dhigtay wax loo doortaa waa laba kala duwan waa midda koowaade qofku inuu isa soo sharaxo oo uu wax soo doonto diinteennu waa diidoo ma oggola naxnu laa nuwallii haada alamra man dalabaa walaa man xarasa calayha arrinkan uma dhiibna baa nebigu yidhi qof doona ninku dadaalaytoona waa mas-uuliyad iyo xil qofka ka ordayaa islaamku wuxu dhiibaay mid ku soo ordaya waxba looma dhiibo qofka ordayo mas-uuliyaddii xilka garanaya ayaa wax loo dhiibaayay qof ku soo ordayaa horta wuxuu ugu soo ordayuu leeyo mas xil ay leedahayna mooga oga boob iyo waxurusina wuu socdaa taasi waa xagga doonidda way tilmaamaan xaaladaha qaarkood dee qofkii hadduu khaamil yahay uu qarsoon yahay oo khayr iyo wanaagna uu doonayo inuu qabto cidina aanay la soo doonayn dee marxaladaasoo kale waa isa soo sharxi karayo ijcalnii calaa khasaa'ini اlardi innii xafiidun caliim nebiyullaahi yuusuf markii la weydiiyey riyadii markuu arkay u ogaaday in dadkanay sannado abaari ku soo socdaan sannado barwaaqiina ku soo horreeyaan waxa lagaga badbaadi karaana ay tahay sannadaha barwaaqada waxa soo baxa oo kayd looga samayso sannadaha abaarahee soo socda وكيل اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم ولما وحو يلي يهدي لما أرهمات بو شاكتي وحو إني حفيظ أنا توق فرطيسان يميه نن إلالين يبانه عليم ولما نن أقوان لبانه qaabka ay wuxu soo baxaan iyo qaybka loo sarfinaya iyo aqoon u lebaanahay taa markaa way bannaan tahay marka ay ujeeddadiisu taa tahay labadaa sifana leeyahay laakiin innii jaahilun akuulun kuwani waxa weeye waxna ma aqaano wax walbana waan liqaya idoorta innagu saasaynu wax ku dooranaa anugu waxba ma aqaanno meeshaa waxba kama aqaano aadna waan u liqayaa waxa walba baan ka siinaya wixii soo maray idoorta innaga weeye taa markaa wax bannaan qofowna waartuugaa isku reer tihiin doorashadiisu dembi mooye waxba ku tari mayso laakiin qofkii wanaagsan ee aad ilaahay hortii qofkaasi as leedahay ummaddaa waxbuu taraya ayaa loo baahaya door taasi waa mid qaabkan wax loo dooranayo ee iminka wax loo doorto maaha qaab islaamka waafaqsan islaamka waxa wax doortaa ahlulxalli waalcaqdi cid la yidhaahdo cidda ummadda waxna xidha waxna furta ee culimmadeeda waxgaradkeeda odayaasheeda dadka waxgaradkaah aqoonta lebaa wax doorta waa dadka wax xidhan waxna fura yay doortaan dee dadka wanaagsan ayay doortaan iminka innaga yaa doortaa kura iyo foodlibaa wax doorata yay doortaan innii jaahilun akuunun waxaan ahay midaan waxba garanaynin wax walbana liqaya ayay doortaan dee waa taa aynu markaa dhibaateedii arkayno markaa qaabkan loo dooranaya iyo ciddan wax dooranaysaaba maaha mid diintu waafaqsantah ayadoo ay tahay haddana haddana xilligan taagan intikhaabaadka iyo doorashooyinka ma la geli karaa waa arrin ay culimmada dee sunnaha ee wakhtigani iyadana ay isweydiiyeenoo qaar badani waxay leeyihiin dariiqaa loo marayaana waa dariiq fasaad oo xun wax layaaliya wax wanaagoo lagu gaarayaana ma jire inta dariiqadii islaamka la helayo qofkii islaam diin markaa un isma sheegin inay hayskaga dheeraado qaarkoodna waxay ku tilmaamayaan dee inay waajibba tahay sida sheekh maxamed saal cuthaymiin oo kale waxau tilmaamayaa in laga qayb galaa inay waajib tahay waayo haddii kale fasa dadkii xumaa ee markaa mufsidiinta ama mukharibiinta a meel walba gelaya ama kuwa salbiyiin oon wax alla waxay khayr iyo shartoona lahayn baa meel walba uxinaya dadkii wanaagsanaana meeshii waa ka fogaanaya deedna xumaan bay isugu baxaysaa ciddii tartamaysa kii loo arkay inuu diin iyo ah, dalba ugu roon yahay in markaa la doorto oo wax loo dhiibo ayay markaa fadoonayaan culimada qaarkoodna xaaraan ahoo in loo dhowaada aanay bannaanayn ayaguna sida sheekh muqbil iyo culmo fara badan ayaguna ay tilmaameen taana dee hadba qofku siduu u arka iyo dareenkiisa ayay ku xidhan tahay ilaahay khayr oo dhan hayna waafajiyo waxaana leeyahy walaalayaal qabyaaladii meelina geyn mayso waar aan baraarugno ilaa imika qadajeex baynu ku jirnay ilaahay aynu u soo noqonno xalaashii xaaraantana aynu kala garanno walaaliy kelmaddeeda waxaan ku khatimayaa maanta xalaashii xaaraantii waa iskaga keen qaldantay wixii xalaal la odhan jiray meel baynu iska dhignay wixii xaaraan la odhan jirayna waynu liqliqnoo waynu waynu waynu waynu markaa ka dherignay oo waynu ka dhisannay oo waynu ka xidhannay oo gawaaridii ugu dambaysay baynu ka iibsannay waar tuug maxaynu u naqaannaa dee waxaynu naqaanaa ka yara maabil kala carraa waxaynu u naqaannaa kajeebadaha baadha waxaynu u naqaannaa ka kabaa qaata soo maaha war kan malaayiinta dhacaya fooqyada ka dhisanaya muxuu yahay isagu waa kii ugu wanaagsanaa soo maaha ummadda waa kii ugu khayrka badnaa soo maaha saasaynu aragnaa dee marka walaalayaal taana war nin kasta ummaddaa wax ka qaadayo war intaan kafan yar lagaaga xidhin war ilaahay uu soo noqo waxaana ummaddii lahayd ku soo celi ilaahayna badbaadiyo bilah wasalamu alaikum waraxmatullahi barakaatu jazaah allahu khayr aljaza جزاه allahu khayr aljasaa sheekhu aad buu mahadsan yahay waa inoo habeen dambe iyo muxaadaradii shanaad sheekh faysal cali faarax وانصر إلهي شرعة التوحيد يا ذا الجود والكرم الرفيع الشان وكذاك نسألك الثبات فإنها فتن تجي بالشيب للشبان يا رب واختم بالتقى أعمالنا حتى نساق لروضة وجنان حتى